aan jeclaystay inaan ida wadaaga caawa oo ku magacaaban dalaa'ilu nubuwa aayadaha baraahiinta calaamadaha loo cuskanaayo ee loo daliishanayo nebinimada nebi moxamed sala allahu aleyh wasalam inta aynaan gudagelin mowduuca waxaan isweydiin karnaa maxaa keenaya inagoo wada muslimiinah inoo qirayna in nebi moxamed sala allahu alay wasalam uu nebigii iyo rasuulkii allahu subxaana wa tacaala uu ku khatimay ambiyadii rususha maxaa keenaya in mawduucan laga hadlo dabcan mawduuca culimo badan baa hore waxuu qortay oo kutubu dalaa'il nubuwa waa taqaanaan sida kitaabka dalaa'il nubuwa oo axwaal saaxib shariica lilxaafid albahaqi raximah llahu tacaala casri walba oo cusuurta muslimiinta ka midana kutubtaasi culimmadu way qori jireen sida aynu arki doono laakiin maanta maxaa keenaya dhalinaya baahida loo qabo in mawduucan laga hadlo waxa keenaya awalan <clears throat> waxaan ognay in shahaadateynku qaybta horena waa qiritaanka ilaahay subxaana wa tacaala loo qiraayo rabbinimada iyo ilaahnimada in isagu macbuudka keliya ee xaq lagu caabudo yahay rububiyadana inuu yahay ilaaha koonkan abuuray inagina abuuray waa qeybta hore weeyaan qeybta labaadna waxa aynu ku qiraynaa nebinimada nebi moxamed sala allahu calay wasalam oo sheegaysa aynu qirayno ictiqaadsanay inuu ahaa nebi iyo rasuul ilaahay ilaahay subxana wa tacala uu soo diray maanta haddaba ayuha alikhwa alkhawaat hadday idin joogaan waxaynu leenahay waxaa jira mawjado ilxaada mawjado ilxaada jira oo lagu dhex faafinayo dunidao dhan caalam alislaami oo keliya kuma koobna ee adduunka oo dhan baa mawjadahaasi ilxaadka ah iyo ilaah diidka ah lagu dhex faafinaya mawjadahaasi ilxaadkii waxay wataan waxyaabo badan bay wataan waxaa ku laran in la dafiraayo risaaladihii iyo rusushii ilaahay subxaanahu watacaala uu soo diray dhallinyarta muslimiintana ee shakiga laga gelinayo caqiidada islaamka iyo usuushii islaamka iyaga laftooda waxaa ku wajahan mawjadahaasi maanta adduunka ku dhex faafay ayaa ayaa ku wajahan oo dhinaca internetka waxaad arki kartaa bajaj ay ku jiraan boqolaal kun oo dhallinyar oo muslimiina oo wiilal iyo gabdha iskugu jira oo u bandhigan afkaartaasi xambaarsan in ilxaadka oo ah in ilaahay la diidan yahay jiritaankiisiiba in eh, la diidan yahay risaaladihii oo tii nebi moxamed sala allahu calayh wasalam ay ka mid tahay markaasi waxaa laga maarmaan ah in labadaa qoloba la radiyo la radiyo qolada ilxaadka faafinaysa la radiyo qolada in waxyiga iyo rususha iyo ambiyada ilaahay subxaana wa tacaala uu soo diray diidan sidaa taqaanaan intiina aqoon waxaa jira majmuucaad isku magacaaba arububiyuun arububiyuun maxay ula jeedaan waxay ula jeedaan annagu waxaan rumaysanay ilaah khaaliqa oo koonkan abuuray laakiin diimaha iyo risaaladaha iyo rususha iyo waxyiga ma rumaysnin waxaan ku kaaftoonnay inaanu khaaliq ina abuuray koonkana abuuray in maamulaya aan rumaysannahay laakiin diimahan iyo rusushani ma aha wax sanada ama wax daliila ama xujooyin caqliya iyo braahiin caqliya oo dadka qancin karta waa tayaaraad fikri maanta yacni galbeedka aada iyo aada ugu faafsan in tayaaraadkaa fikrigina dee maanta kuma koobna in kalaasida jaamicadaha iyo dadka nukhbada ah ee kutaabta ah ama muthaqafiinta ah ama shubahaadka mustashriqiintu ay faafin jireen laakiin maanta adduunyadii waxa dhacay waxa lagu magacaabo infijaar macluumaatiya oo internetka iyo baraha bulshada ayaa macluumaadkii iyo informationkii ku koobnaa kalaasada jaamacadaha gudahooda ku koobnaa dadka mutakhasisiinta ah ku koobnaa dadka akaadimiyiinta ayaa waxa weyaan ilmihii yaraa ee afariy toban jirka ahaa iyo shaniy toban jirka ahaa ayaa maanta si fudud u helaaya oo u akhrisanaya caruurteennuna waxa weyan waxay u bandhigan yihiin shubahaadkaasi in huwan ilxaadka ku shaqlan in nebidiidnimada in ku shaqlan diinka cararka oo fikradoodii iyo afkaarahoogii khatar gelinaya sidaa aawadeed Eh, in laga hadlo dalaa'il nubuwa waa laga maarmaan culimmadeenii hore saa taqaanaan sida alimaam baahaqiyo ila alxaafid albaahiqi ay sameeyeen eh, xitaa culimmada waaweyn kutubta xadiiska eh, ay sameeyeen iyo kutub asiira waxa ay soo sardiyi jireen oo soo tuxi jireen mucjisaadkii iyo dalaa caddaynaysay inuu nebigu sala allahu calayh wasalam uu yahay nebi iyo rasuul ilaahay subxana wa tacaala uu soo diray waana arrin loo baahan yahay oo de inagoo markaynu muslimiin nahay innaga waxa ina qancinayaa qur-aankii baa ina qancinayaa waxa ina qancinayaa axaadiistii nebiga waxa ina qancinayaa waxyaabihii sunnaha ku sugnaa ee tilmaamayey inuu nebi maxamed sala allahu calayh wasalam uu yahay nebi iyo rasuul ilaahay caza wajal uu soo diray laakiin mararka qaarkood waxaynu u baahanaynaa dadka in aan rumaysnaynba qur-aankii dadka aan rumaysnayn sunnihii dadka wax walba inagu diidan in aynu ula nimaadno aynu ula niqaashno si caqliya ah. maxaan u jeednaa waxaan u jeednaa inaynu u burhaamino oo aynu caddayno caqli ahaan iyo taariikh ahaan in nebinimada nebi moxamed sala allahu calay wasalam ay sugan tahay adilada caqliga ah ee sheegaysana dee waxaa diidi kara laba qofunbaa diidi karaa qof xaaqida oo islaamnimada neceb iyo qof yacnii dafiraya adilada caqliga in lasoo hordhigayo sheekh alislaam ibnu taymiya raxmat ullahi calayhi iyo eh, eh, ardaygiisa ibn alqayim ayaa ka mid a culimmada iyagu dariiqaasi qaatay ee doonay inay nebinimada nebi moxamed sal alla slam iyagoo eh, dalaa iyo axaadiistii wada adeegsanaya haddana laakiin ku laray adilada caqliga ah albaaqilaani ayaa ka mid ah oo isaguna maalinkaa maanta saas yeelay xataa muctasilada qaarkood inkastoo dee bidac yihiin ayaa iyaguna ku tegey inay si caqlaaniya ay u muujiyaan oo ay u caddeeyaan nebinimada nebi moxamed sala allahu calayh wasalam kitaab baa jira mucaasira oo nin dictor qoray oo la yidhaha brahinu brahinu nubuwa waa kitaab aada iyo aada u fiican eh, in muxaadaraad waa waa ustaad jaamiciya weeyaan muxaadaraad badanna wuu ka jeediyey mawduucaasi xaqiiqatana ruduud badan ayuu la yimid oo ku wajahan mustashriqiinta iyo mu'arikhiinta reer galbeedka ah ee ka shakiga gelinaya nebinimada nebi moxamed sala allahu calayh wasalam walidalika aynu leenahay waminhuma daharat alxaajatu ilaa maa yuhbit nubuwa laga maarmaan waa inaynu la nimaadno wax sugaaya oynu ku caddaynayno nebinimada nebi moxamed sala allahu calayh wasalam ee faa'iidada ku jirtaa waa maxay waxa weeyaan mu'minkii iimaan bay u ziyaadinaysaa oo maxaynu leenahay markaynu adiladaasi ama kuwa nusuusta aynu soo sardino oynu soo taxno aynu isticmaalayno ama aynu adilo caqliga isticmaalayno labada jiho kolbataynu marnaba waxa weeyaan markaynu sugayno nebinimada nebi moxamed sala allahu calay wasalam waxaynu waa dadkii muminiintaha ee ahlu iimaankaha ahlu islaamkaha ayaa maxay siinaysaa waxay siinaysaa habaad bay siinaysaa iimaanbay ayay u siyaadinaysaa waxay u siyaadinaysaa inay rumayn dhaba ah, iyagoo markii hore rumaysnaa ilan iimaanka uu sii siyaadiyaaye ay ku qancaan adiladaasi nusuusta aynu taxayno iyo adiladaasi caqliga ah ee muujinaya caddaynaya nebinimada nebi moxamed sala allahu caleyh wasalam wa aydan ayuha alikhwa waxaa imanaysaa inay sababa u noqoto man yurid illahu bihi khayran qof ilaahay khayr la doonay maanta inagu dee ree hargeyso nahay waxaa laga yaaba in badanoo inaga mid inaynan caalamka aynaanba magaranaysa aynaan ku noolaan meela gaala ku nooshay laakiin filxaqiiqa imanka maraykanka oo kale islaamku waa diinta ugu fiditaan badan maraykanka gudiisa diinta ugu fiditaan badan waxaana la yaableh anuu aan shaksiyan aan khibradu leeyahay oo fool ka fool aan u arkay in waxa ugu weyn ay dadku ku soo islaamaan waxa weeyaan waa qur-aanka weeyaan tarjumada qur-aanka iyagoo ay akhristaan ay ku soo islaamaan marka kuwii xaqa doonayey ee doonayay inay ogaadaan in eh, islaamnimada nebi moxamed sal alla alay slam ay wax ka ogaadaan iyagana waxay sii sugaysaa baynu yidhi iimaankoogii bay sii sugaysaa laakiin kuwa mucaanidiinta iyo kuwa mulxidiinta waxaan kuwaasi nagu xalaale waxaan u tari karnaa ma jirto walidaalika eh, dhalinyarada muslimiinta gala qolalka lagu magacaabo doodaha doodaha diimaha qolal baa jira af soomaaliya oo lagu magacaabo Eh, qolalka eh, doodaha diimaha oo shiicadii baa soo geliso oo kiristaankii baa soo gelaayo mulxiniintii baa soo geliso kuwii eh, nebinimada dadkasnaa baa soo gelaayo waxa weeyaan wixii o dhan baa soo wada gelaya waxaa jira dhalinyar aad iyo aad iskugu mashquuliyo markay arkaan dad soomaaliya oo ka shakisan diintii waxaan leeyahay markaynu dadkaasi aynu waajahayno noocay doonaan ha noqdaan mustawahay doonaan ha joogaan innaga waxaynagu waajibo uun inaynu u bandhigno adiladii caddaynaysay jiritaanka ilaahay adiladii caddaynaysay nebinimada nebi moxamed sala allahu alay salam xaqnimada islaamka budlaanka diimaha kale firaqa kale bidcii khaasatan shiicadiu inay yihiin firqad dariiqii ka leexatay oon sax ahayn laakiin haddaynu isku mashquulino nin mulxida oo islaam lagu dhalay oo magac islaam sheeganayo oo xalkaa la soo taagan anuu muslim ma ihi dee waxa weeyaan wa inaanaan hanuunan karin baa dhici karta inaanu ilaahay hidaayada aanu qorin baa ayaa dhici karta haddii daliil walba la tusanaa waxaa iman karta in aanu daliilka aanu qaadan oonu rumaysan walow fataxnaa calayhim baaban min aلsamaaءi fadalluu fiihi yacrujuun laqaaluu inamaa sukirat absaarunaa bal naxnu qowmun masxuuruun dad baa saas yihi oonay adiladu aanay anfacayn adilada iyo aayaadka iyo mucjizaadka nebi moxamed sala allahu calayh wasalam la siiyey aad iyo aad bay u badnaayeen shekh islam ibn taymiya raxmat ullahi calayhi ayaa wuxuu leeyay walaayaatu walbaraahiin addaala calaa nubuwati moxamed calaa nubuwati moxamedin sala allahu calayh wasalam kaiira buu leeyay aayaadka iyo baraahiintu la siiyey nebi moxamed sala allahu calayh wasalam ee tusaysa waxaan ujeedaa tusaysaa nebinimada nebi moxamed sala allahu alay wasalam kaiiratun way badan yihiin buu yidhi wayna kala duwan yihiin waay wa hiya akar wa acdam min aayaati kayrihi min alambiyaa aayadihii iyo baraahiintii iyo mucjizaadkii la siiyey ambiyadii isaga ka horeysay kuwa isaga sala allahu alayh sal ly slm siiyey ayaa ka badan ayuu sheikh alislaam ibnu taymiya raxmat ullahi calayh leeyahy masale yaroo aynu dulmari doono alfarqu bayna adalaa'il walmucjizaat maxaa u dhexeeya dalaa-isha nebinimada maxamed nebi maxamed sal ly slam tusaysaa iyo mucjizaadka mucjiza dalaa-ishu way ka caamsan yihiin mujizaadka mucjizaadka nebi maxamedna mucjizaad keliya lama siin ee waxaa la siiyey dalaa-il iyo baraahiin kale oo caddaynaysa oo muujinaysa inuu nebi ahaa ilaahay subxana wa tacaala uu soo diray marka waxaynu leenahay الدلائل أعم من المعجزات الدلائل أعم من المعجزات dalaa'ishu way ka caamsan yihiin mucjizaadka culimmadu markay ka hadleen mucjizaadkee dalaa'isha nebiga sal alla alay slam la siiyey culimmada qaarkood ba waxay ku tegeen inay gaarayaan saddex kun oo ay gaarayaan aayadood nebiga la siiyey sal ly slam calaamaad nebinimadiisa tusaysaa mucjizaad nebinimadiisa sala allahu calay wasalam tusaysaa walaakiin siduu shekh islam ibnu taymiya raxmat ullahi caleyh uu leeyahay wuxuu yihi wakaana yaatihim bilaayaati daalla calaa nubuwatihi sala allahu alay wasalam mucjizooyinka la siiyeyna waxay ka badan kun mucjizo ayay ka badan buu yidhi sida inshiqaaqilqamarkii markuu dayixii u dilaacay uu laba qaybood u noqday Eh, alimaam alxaafid albahaqi wuxuu isna leeyahay mucjizaadkiisu waxay gaadheen iyo aayaadka lisi kun bay gaadheen lakiin alxaafid ibnu xajar raxmat ullahi calayhi ayaa wuxuu soo naqilayaa oo yidhi imaam nawi fii muqadimati sharxi eh, saxiixi muslim wuxuu ku sheegay in aayaadka iyo mucjizaadka nebiga sala allah alay slam la siiyey ay gaadheen kun iyo laba boqol marka waad arkaysaa imnaani wuxuu yidhi waa kun iyo laba boqol bayhaqi waa kun buu leeyahay saan layn culimada qaarkood baabale waxay gaareen saddex kun baa gaareen calaa ayati xaal in eh, eh, muhimmadu waxay tahay inay culimmadu inoo sharxeen oo inoo sheegeen iyagoo kala soo baxaya dee sunnihii nebiga sala allahu alay salam iyo siiradiisii iyo wixii eh, nebiga sal slam laga arkay in mucjizooyin fara badan iyo aayaad fara badan iyo baraahiim fara badan iyo calaamado fara badan oo intuba caddaynaya inuu ahaa nebi xaqah sala allah alay slam iyo rasuul ilaahay subxaana wa tacaala uu diray dalaa-isha nebiga la siiyey sala allahu alay salam waxay u qaybsamaan laba nooc macnawi iyo xisi waay <clears throat> macnawigu waa sida akhlaaqdiisii weyneed alimaam ibnu xasm raxmat ullaahi calayhi abu maxamed waxa uu tilmaamay in siiradiisuba ay tahay daliilka ugu weyn inuu nebi ahaa waayo siiradiisi maxaynu ka baranaa ayo alikhwa waxaynu ka baranaynaa akhlaaqdiisii waxaynu ka baranaynaa axwaashiisii waxaynu ka baranaynaa cadamadiisii waxaynu ka baranaa inuu ahaa in nebi ilaahay subxaana wa tacaala uu siiyey akhlaaq iyo dadnimo iyo gobonnimo iyo wax walba oo lagu faano oo qof oo wanaagsan lagu sifeeyo taa iyada lafteeda ayaa kuu tilmaamaysa inuu ahaa nebi ilaahay subxaana wa tacaala soo diray xadiiska macruufkae markuu boqorkii romaanku hiraqli markuu abu sufyaan la kulmay abu sufyaan xilligaa muslim ahayna gaal buu ahaa marka waa kii u yeedhay oo la yidhi waxaaba jooga nin ay ilmaadeer ay yihiin nebiga ka soo baxay dhulkii carabta xadiisku waa xadiis dheer laakiin abu sufyaan isagoo xilligaa gaal ahaa oo nebi maxamedna sala allahu alay slam ee colaadi ka dhexaysay ayaa haddana wuxuu nebiga u sifeeyey sala allahu calay wasalam sidii wanaagsaneed ee uhaa iyo wuxuu dadka faraayo ee wanaaga hiraql oo weliba aqoon u lahaa kutubta e, e, alkitaab almuqadas iyo cunuunta kiristaanka waxa weeyaan waa kii lahaa walow kuntu cindahu lagasaltu can qadamihi haddaan agtoog lahaa buu yidhi lagu hanu dhaqi lahaa waxaad ii sheegaysaa hadday run tahay abu sufyaanowna maalin baa meesha aan ku taaganahay uu qabsan doonaa masalada meesha ku jirtaa waa maxay boqorkii romanka oo nin kristaan ahaa oo xitaan aan carab ahayn muxuu ka daliishaday nebinimada nebi maxamed sal sl inkastoo yani kadib dadkiisii iyo makaanadiisii iyo u diiday inuu nebi moxamed sala allahu alay slam rumeeyo laakiin waa kaa leh haddaan gaari lahaa haddaan gaari lahaa nebi maxamed sal slam oon u tegi lahaa lugahaan u dhiqi lahaa buuyii lugahaan u dhiqi lahaa waxaa keliya uu ka deli jiray waxa weeyaan waa axwaashiisii markii loo sheegay dhaqankiisii iyo wanaaggiisii iyo asluubtiisii iyo wuxuu dadka ugu yeedhaayey iyo wuxuu dadka barayey ayaa boqorkii roomaanka ah, ee gaalkaa kiristaankaa ah, ayaa waxay ku kaliftay inaanu sinaba u dafirin nebinimada nebi maxamed sal ly slam dhinacna waa daliil caqli ah oo dee qofka adceeddaa cad maanta gacanta saaraa ee inoogu sheekeeya waa habeen gurcudaa dee waana waana soo maha ya ama waa nin nin nin nin dee caqligiisii tegey sidaa aawadeed qofka arkay nebi maxamed sala allahu alay slam axwaashiisii iyo siduu ahaa ee haddana yaraan ma aha nebi waxa weeyaan waa masale aad iyo aad u khatara weeyaan marka dalaa waxaynu yidhi waa qaar xisiya oo waxaa ka mid a ah siiradiisii shariifka ahayd aqwaashiisii iyo afcaashiisii shareicadiisa walu fiirsada shareicada nebi moxamed sala allahu alay slam ilaa maanta waxay caddaynaysaa inay tahay shareicada keliya ee u cuntoma dadka biniaadamka mashaakilka bini aadmigana waxa weeyaan shuuciyadii baa kari weyday oon aragnay u fashilantay waxaa xalligi kari lahaa ra'samaaliyaddii iyo capitalismkii ayaa ayaa xalligi kari lahaa in eh, manaahijta iyo in mabaadida liberaaliga ee calmaanigii waxa maanta ka qayliyey reer yurub iyo caddaanka iyo gaaladaba ka qaylisay oo xal ay u heli layihiin mashaakilkoogii waxa weeyaan caruurta aan sharci la-aanta lagu dhalo in xashiishadii iyo daroogadii dulmigii fuqarada la dulmiyayey aqniyadii oo iska naaxday naaxday naaxday naaxday kambaniya waaweyn oo dadkii fuqaradu ahaa cunaqabateenaya oo xal loo leeyahay sharaaicdoodii iyo manaahijtoodii iyo mabaadidoodii waxay xallihii kari laayihiin mashaakilkii reer galbeedka laakiin shareecada nebi moxamed sala allahu alay wasalam waxaad arkaysaan in mushkilad kasta oo bini-aadamka maanta wajahaysa tu dhaqaale ha noqoto tu siyaasadeed ha noqoto tu tacliin ha noqoto tu bulsho ha noqoto tu caqiide iyo iimaan ha noqotee mushkilad kasta oo bila'aaniga maanta wajahaysa waxa weeyaan shareecadii nebi moxamed sala allah alay slam xal ayay u haysaa hadday bila'aadamka iyagu diyaar u yihiin inay shareecada qaataan oo ku dhaqmaan oo isku xukumaan nin eh, mustashriq ah ayaa wuxuu yidhi haddii nebi maxamed sala allahu alay slam hadda waa gaal wuxuu yidhi haddii nebi maxamed sal ly slam maanta uu noolaan lahaa mashaakilka caalamka oo dhan wuxuu ku xukumi lahaa saacad gudaheed ayuu ku xalii lahaa saacad gudaheed masaakilka caalamka oo dhan uu ku xalii lahaa suu u gartay wuxuu gartay wuxuu dersay siiradiisii iyo dhaqankiisii iyo wuxuu ahaa buu dersay shekh islam ibn taymiya raxmat ullahi calayh wuxuu leeyahy wasiiratu rasuuli sala allahu alay slam wa akhlaaquhu wa aqwaaluhu wa afcaaluhu wa shariicatuhu min aayaatihi ya nebi maxamed sala allahu alay slam siiradiisii iyo akhlaaqdiisii iyo hadalladiisii iyo afcaashiisii iyo shariicadiisu intuu waxay ka mid ahaayeen alaayaat addaalla calaa sidqi nubuwatihi sala allahu alayh wasalam ayay ka mid ahaayeen meel kaleba ha ka raadin walidaalika eh, alimaam annawi raximah allahu tacala markuu kitaabka riyaad saalixiinka uu qoray kitaabka riyaad saalixiinka markuu qoray dadka badankoogu inay nusqaha harnaa suuragala laakiin haddii aad diraasayso sababihii ku kalifay wuxuu doonaya camal tajdiidiya ayuu doonaya inuu sameeyo oo ummadda uu ku soo nooleeyo oo uu ku xidho sunnihii nebiga sala allah alay slam nin yaroo cad baa masaajidkan imaamkii khatiibta ka ahaa maraykanka maalin noogu yimid waa nin yaroo cad muslim ma aha laakiin baxi buu ku jiraa baaritaan buu ku jiraa wuxuu intuu ila fadhiistay buu igu yidhi waxaan doonayaa inaan ogaado nebi maxamed sala allahu alay slam noloshiisu sidaa aheed aroortii markuu toonso ilaa habeenkii markuu seexdo noloshiisu sidaa aheed inaan bartaan doonayaa buu yidhi waxaan ku yidhi waxa jira kitaab leer riyaad saalixiin ingiriis tarjumada ingiriiska dadkaasi aad wax u akhrisaan iyagu kutubtii islaamkana maanta waa loodu tarjumay tafsiirka qur-aanka inta tarjumay la saaray caqligaagaasma keenaayo tafsiir ibnu kasiir oo dhan baa ayaa tarjuman riyaad saalixiinkii baa tarjuman bukhaarigii baa tarjuman muslimkii baa tarjuman ah, sunan arbicii baa tarjuman marka dadka dadkaasi iyagu waxa weeyaan kitaabkii qobanaya bilowga ilaa akhirkuu akhrisanaya wixii ilaahay uu ka ridaba waxaan ku yidhi kitaabkaasi ayaa kuu sheegaya nebi maxamed sala allahu alay wasalam noloshiisu siday ahayd markuu kaco u tooso ilaa habeenkii markuu seexanayo xayaatadiisu siday ahayd maantana ayuha alikhwa waxaynu ognahay in shaksi bani aadmiya loo oqoon tafaasiisha noloshiisa sida nebi maxamed sala allahu alay slam loo yaqaano saxaabadii siday u sifeeyeen noloshiisa oo dhan dharku xidhan jiray siduu seexan jiray siduu weysaysan jiray intaa eh, eh, eh, noloshiisu siday ahayd qof bila-aadanoo noloshiisa loo sifeeyey oo loo kala dhigdhigay oo ma magaranaysaa shafaafiyad la saaray oo nebi moxamed sal allahu alay wasalam la mid ihi ma jiro adilada xisigii kuwaas waa kuwii macnawihaa adiladii xisigii iyaduna way way fara badan yihiin waxaana ugu weyn qur'aankan baa ugu weyn oon oon ka hadli doono alisraa walmucraaj baa ka mid a mida qamar ayaa ka mid a biyihii eh, asaabiicdiisa farihiisa shariifka ka soo dhex burqaday ayaa ka mida cunto yaroo loo keenay inay dad badan la cuni jireen oo barakadiisa ay cuntada ku badan jirtay ayaa ka mida dee waxa weeyaan in lasoo koobi kari maayo waxyaaba qaybiyaada oo hore qabla albicثa iyo bacda albicثa dhacay labadaba nebigu salى اllahu alay wasalam uu ka hadlay kuwaana waxbaynu ka tilmaami doonaa insha allah sidaan idhi in kutubta ka hadashay dalaa'il nubuwa way fara badan yihiin maalkii oo kale bal waxaynu arki karnaa ayuha اlإkhوa in casri walba oo min cusuuri اlmuslimiin aanu ka madhnayn culimo ka hadashay oo wax ka qortay calaamadaha iyo aayadaha iyo daliilyada caddaynaya in nebi maxamed sal lla alay slam uu nebi ahaa maelkii oo kale imaam bukhaari raximah allahu tacaala fii kitaabi almanaaqib saxiixiisa wuxuu ku qoray baab la yidhaahdo calaamaat الnubuwa fi اlislaam oo saxi bukhari ku taalla imaam muslim laftiisu fii kitaabi alfadaa'il isaguna wuu kaga hadlay in xataa taraajum الصaxaaba kutubta lagu terjumay xayaatadii iyo noloshii saxaabada ridwan اllahi tacala calayhim iyadana waxbaa lagaga soo diray aطabaqaat alkubra in ibn sacd معجب الصحابة الإمام البقوي رحمه الله تعالى الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ الإمام ابن حجر رحمة الله عليه iyo kutub kaloo lamida waay xataa kutub الsiira ayaa lagaga hadlay laakiin waxaa jirta kutub lagu gaar yeelay oo magacaa ku caanbaxay dalaa'ilu nubuwa way badan yihiin sidaan hore usoo sheegay waxaana ka mida kitaabka alxaafid albayhaqi in kitaab imaka la qoray baa jiro oo doctor ustaad jaamicuu qoray oo laydhaa baraahin nubuwa waa kitaab aad iyo aad u caaqibo badan aadna u radiyaya shubahaadka mustashriqiinta iyo muwarikhiinta reer galbeedkii ay doonaan inay inay ku kiciyaan maxay inay ku kiciyaan xaqnimada iyo sugnaanta iyo runnimada nebi maxamed sala allahu alay wasalam risaaladiisa iyo nebinimadiisa qur-aanku saynu nidhi ikhwaani waxa weeyaan waa mucjizo weyn oo ilaahay subxaana wa tacaala uu siiyey nebi maxamed sala allah alay slam waana daliil ayay u tahay nebinimada nebi maxamed sala alla alay slm ayuu qur-aanku u yahay waxaan aad aan u doonaa mawduuca nuqdada ku xigta oo iyana ah daliil weyn oo tusaya nebinimada nebi moxamed sala la alay sl o ah inuu ahaa ummi haddaad meel gacmo ka soo qabataba ah, laa yaqra' walaa yaktub haddana kitaabka qur-aanka ah ilaahay u soo dhiibay waa deliil cad oo tilmaamaya nebinimada nebi moxamed sala allahu calay wasalam laakiin haddaynu qur-aanka aynu tilmaamno waan yar dul doonaa insha allah waana taqaanaan waxaan saddex nuqdadood baynu qur-aanka ka tilmaamaynaa ta ugu horeysa waxa weeyaan ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu basharka ee uu ku taxadiyey oo soo hordhigay inay wax qur-aanka lamida keenaan wax qur-aanka lamida ay keenaan wuxuu leeyahay icjaaz cilmi ayuu leeyahay qur-aanku wuxuu leeyahay icjaaz taariikhi ayuu leeyahay wuxuu leeyahay icjaaz balaaqiya oo bayaaniya ayuu leeyahay haddaynu toddoba soo qabanno ikhwaani waxaynu isla waafaqsannahay oo taarikhahaan la diidanayn in mujtamacii nebi maxamed sala allahu alay slam laga saa laga soo dhex saaray inay ahaayeen mujtamac ku caanbaxay aftahannimo iyo suugaan ku caanbaxay oo la yaqaanay xataa mu'arikhiintu ay odhan jireen doctor ciraaqi on luqada afcarabiga qaybo ka mid ah naxwaha aan ka marsaday ayaa wuxuu odhan jiray nin aada luqadoo jeclaaba aha u dhintay raxmatullahi calayhi wuxuu odhan jiray xitaa suuqiyay u furteen buu yidhi carabtu mujtamacoogii iyo waxay u furteen suuqyay u furteen luqada af carabiga oo lagu soo bandhigi jiray gabayada iyo shicirka oo shucarada iyo dadka bulaqadii intay iskugu yimaadaan lagu soo bandhigo nin walbaaba gabaygiisa uu kusoo bandhigo mucallaqaad sabca waad garanaysaan marka waxa ahayd mujtamac ku caanbaxay sugaan iyo aftahnimo iyo hadalyaqaan laakiin way ka caajiseen inay suurad ama aayad qur-aanka lamid ah inay keenaan waa ijaaz la xidhiidha dhinaca qur'aanka ilaa maantana wuu taagan yahi waxaa jiraan inagu soomaaliyanu nahay lakin waxaa jirta carab kristaanaa jirta oo weliba qaarkood ay ku takhasuseen luqada af carabiga mooridka qaamuuska af carabiga af ingiriisiga ee dalabo badan ay ist ay isticmaalaan iyo qawaamiis kale ayaa taalla waxaa jira kiristaan badan oo af carabiga ku takhasusay baa jiro oo jaamacadaha brofesoro ka ahoo luqad af carabiga dhiga ilaa maanta keri kari lahay inay aayad ama suurad qur-aanka la mid a ay keenaan dhinaca luqada iyo balaaqada iyo iftahanimada iyo suugaanta ta labaad eh, walow kaana min cindi hayr اllaahi lawajaduu fiihi اkhtilaafan kaiira waa taxadi ka labaadoo yaalla ah, qur'aankani walow kaana min cindi hayr اllaah hadduu qur'aanku ka yimid cidaan ilaahay ahayn lawajaduu fiihi اkhtilaafan kasiira Ah, ikhtilaaf iyo isweydaar iyo tanaaqus fara badan ayay ka heli lahay maanta miyaa la haya may lama hayo taxadiga ugu dambeeyaynu sheegaynaa ee qur-aanka la xidhiidha waxa weeyaan innaa naxnu nazalna dikra wa innaa lahu la xaafiduun siduu qur-aanku u soo degay ayaa qur-aankii u xafidsan yahay ilaa maantana ismuu bedelin taasina waxay tusaysaa mucjizada qur-aanka ayay tusaysaa masaladaan u imanaya waxa weeyaan waa inuu nebi moxamed sala allahu calay wasalam uu ummi ahaa waana mucjiso weyn oo ilaahay subxaana wa tacaala uu nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam u siiyey laakiin nuqdad baan doonayaa inaan isul taago oo ah in niman mustashriqiini ay dood ka keeneen umminimadan inuu nebi maxamed sal slam ummi ahaa oo ay dood ka keeneen in mujtamacii maka u ahaa mujtamacu haniya tom holland waa mustashriq iyo qoraa ingiriisa ah, oo islaamka aad iyo aada u nacab wuxuu leeyahy boog la yidhaha in the shadow of the sord ah, ayuu leeyahay muxaadaro internetka ku jirta oo akhriyaayo waa nin aad iyo aad islaamka u nacab ayaa wuxuu ku leeyahay haddaynu aqbalno waxay muslimiintu inoo sheegayaan hadda balu fiirsada haddaynu aqbalno waxay muslimiintu inoo sheegayaan oo ah inuu nebi moxamed sala allahu alay wasalam uu um yahaa imakii ay ahayd bay-ad wathaniya markuu leeyahy bay-ad wathaniya asnaamta caabu dadka meesha ku nool asnaamta ay caabudi jireen diimo hore may lahayn isla markaasi kiristaan iyo yuhuud kumay nooleen kiristaan iyo yuhuud maka kumay nooleen oo waayo hadday kiristaan iyo yuhuud ku noolee ay ku nooleyd eh, maka macnaheedu waxa weeye nebi moxamed sal ly slam qur-aankan iyo ina arrimaha ku yimid wuxuu ka qaatay culimadii yuhuudda iyo culimadii kiristaanka ayuu ka qaatay ta saddexaadna maki inay ku taallay bartamaha saxaaraha carabta tom holland markuu saddexdaa arrimood soo sheegtay uu yidhi haddaynu u raacno muslimiintu siday leeyihiin in nebi maxamed sal ly slam umi ahaa in maki ay ku taallo meel bartamaha saxaaraha carabta oo kumanaan kilomitir ka fog qalb alxadaara oo heed falastiin iyo shaam oo ay joogeen kiristaankii iyo yuhuuddii iyo culimmadoodii iyo kutubtoodii ay taalay iyo inta saddexaad mujtamaca reemaka ahayn mujtamacu haniya waxaa keliya ee meesha ka soo baxayaa buu yidhi waa inaynu aqoonsanno aynu qorno inuu qur'aanku yahay waxyi min allah inuu qur'aanku uu yahay waxyi min allah laakiin tom holland iyo madrasada ku jeedo oo ku abtisirta mustashriq maraykanoo isaguna aad iyo aad islaamka u necab oo la ydhaaha john wasbro madrasad buu leeyahay ardayna wuu leeyahay in tom holland kan baa ka mid ah waxay aaminsan yihiin waxay aaminsan yihiin in makada qur-aanka lagaga sheekeynayo ee nebi moxamed sal ly slam uu ku dhashay kuna koray inaanay ku oolin fi ay ku taalay xuduudda u dhaxaysa suuriya iyo falastiin badankooba saasay dhahdaan qaar baana ciraaq bay ku taala oo makana laga sheekeynayaa ee wataniyiinta ahayd maaha maka ku taalay jasiiratalku taalay eh, xijaas ku taalay sidaa aawadeed ayaa waxay leeyihiin ay ku doodaan ay leeyihiin dadkii ama qofkii saasay idhahdaan dadkii ama qofkii qur'aankan qorayy wuxuu ahaa qof ku dhex noolaa mujtamac yahuudi iyo nasaaro ka kooban mujtamac yahuud iyo nasaaro ka kooban nebi maxamedna sala allahu calay wasalam wuxuu aqoon u lahaa kitaabka yahuudda iyo kitaabka muqadaska ee ka nasaaro ay sheegtaan Ah. macluumaadka uu qur-aanka ku qoree waafaqsan ama u eeg ila nebigu sal ly slm muxuu inigu yihi xadiiska yani ree ina ina ha rumaynina hana baynina soo ma soo ma waxa weeyaan e, e, e, waxaa laga yaabaa waxyaabo diinteenna waafiqsan in kutubtooda laga helaa laga yaaba soo garamaysid waxyaabo beeneen waxyaabo khilaafsanna in laga laga hela ayaa laga yaabaa marka xitaa midkood baa wuxuu sameeyey wuxuu soo qaatay akhbaarta la xidhiidha cahdigii qadiimkahaa ee ambiyadii ka sheekeynaysa qur-aanka ka taa ku taalla qiso walba iyo xadas walba wuxuu u celinayaa kitaabka qadiimkaee nasaarada uu odhanayaa nebi moxamed sala allahu alay slam wuxuu ka soo qaatay kutubtaasi yahuudda ee nasaaradu ka soo qaatay doodoodu waa maxay doodoodu waa maxay waa laba arrimood oo sahla in la radiyo mid waa midee in la yidhaha maki xija iskumay oolin oo nebi maxamed sal ly slam makana laga sheekaynaya waa tuu ku taalay xuduudda suuriya iyo falastiin udhaxaysa bimacnaa in nebi maxamed sal ly slam uu la kulmay culimo yahuuda iyo culimo nasaara uu ka qaatay kitaabkan qur-aanka uu ka qaatay labadaba waa laba arrimoodoo la radiyi karaayo waayo ayuha alikhwa waxaynu leenahay awalan ilaa maanta ilaa maanta waxaa laysku waafaqsan yahay in kitaabka muqadaskee nasaarada aan la tarjumin oo carabi aan loo tarjumin fii cahdi nubuwa on qabla cahdi nubuwa aan la tarjumin mu'arikhiinta weliba kuwa gaalada laftoodu wikipediadoo kale haddaad haddaad eegto iyo kuwo badanoo in in ka mid a ah in qarbiyiintu waxay leeyihin qarnigii sagaalaad ayaa la tarjumay awal tarjuma carabiya kitaabka muqadaskaa lagu sameeyey qarnigii sagaalaad ayay dhacday talmuudka yahuuddana dhammaantii dhowaan baaba isaga la tarjumay macnaheedu waxa weeyaan nebi moxamed sala allahu alay salam haddii uu ka soo ammaanaystay ama iyaga waxuu ka bartay waxa weeyaan macnaheedu waxawn xitaa luqadihii uu berigaa ku qornaa ama cibrigii ama yunaanigii ayuu ayuu bartay ilan ma aha inaad imanka kitaabka tafsiirka qur-aanka intay ku qaadanaysaa inaad barato kitaab ana duqadiisa aqoon inaad barato intay ku qaadanaysaa maraykan markaan taynan jaamacada ka gelinay afgris maan aqoon sanadda baa lagu ohanaya bara bara maxay taleyn eh, afgris baro ardayda qaarkood laba sanay ku qaadataa waayo waxa weyan cunuuntii afgrisa lagu baranayey haddaanan afkiiba aqoonba dee baran kari maysid marka kitaabko kutubtooda afcarabi kumay tarjumnayn waxaana la isku waafaqsanyay in bacda cahdi nubuwa in la tarjumo afcaal lagu tarjumay nebigu sala allahu alay slam suu u bartay yaana baray waa hadalla layska leeyahay laakiin xujo iyo burhaan aan haysan ina makada nebi moxamed sala allahu alay wasalam uu ku dhashay ee ku koray ee waxaygu bilowgiisii ugu yimid waxayna waa makada xijaas ku taalla <coughs> waa mutawaatir mu'arikhiinta isku waafaqsan waxa weeyaan asaaniid baa lagu hayaa wax la dafiri kari maayo walidaalika ayaa madrasadan wasbaro madrasadiisa xitaa mustashriqiinta qaarkood baa yidhi nimankan waxay ku hadlayaan hadal macno maaha hadal macno maaha oo min naaxiya taariikhiya ma caddayn karaan laakiin ayuha alikhwa waxaan leenahay nimankan maxaa hadalkan ku kalifay hadalkoogu qiimuu leeyahay innagu aan isticmaali karno oo ah in arrimada muslimiintu ay sheegteen haddaan ku celiyo in nebi maxamed sal ly slam ummi ahaa in makii ay ahayd uh, ay ku taalay uh, ardalxijaaz ay mujtamaca iyo bulshada maka ku noolaana oo ahaa mujtamac wathaniya oon wax cilaaqo aan la lahayn maxay yahuud ee nasaara dan kitaabkan qur-aanki waa waxy min allahi casa wajal waayo waxay idhaahdeen ma suurogeliso ma suurogeliso idhahdeen in qof bila aadamiya oo bay-adaa ku noolaa oo waxba akhriyin oo waxba qorin inuu macluumaadkaasi isagu min cindi nafsihi uu kala yimaado waxan waa impossible bay dhahde suuragal maaha wax qof caqlilah caqlihi uu aqbali karana maaha innaguna waxaynu caddaynaa nabi maxamed ummi buu ahaa daliil taariikhaynu haysanaa dadkii la noolaa ayaa saa isku wada waafaqay qabla albictha wa bacda albictha in maxamed sala allahu alay w uu ummi ahaa sheekh islam ibnu taymiya raxmat ullahi caleyh ayaa wuxuu yidhi bayana subxaanahu min xaalihi maa yaclamuhu alcaamatu walkhaasa wahuwa macluumun lijamiici qowmihi aladiina shaahaduuhu mutawaatirun cinda man gaaba canhu wabalagathu akhbaaruhu min jamiici الnaas annahu kaana umiya laa yaqra'u kitaaban walaa yaxfadu kitaaban min alkutub shekh islam ibnu taymiya wuxuu leeyahy ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu inoo caddeeyey xaalkiisa yani xaalka nebi maxamed sal ly slam wax dadka caamada iyo khaasaduba ay yaqaaneen wa huwa macluumun lijamiici qowmihi aladiina shaahaduuhu qoomkii uu ka dhashay ee maka uu kula noolaa reerkiisii qabiilkiisii dadkii arkayna ay ka yaqaaneen waana wax mutawaatiro la wada yaqaano cinda man qaaba canhu wabalaqathu balaqathu akhbaaruhum jamiic اnnaas cidda xitaa aan la kulmin nebi maxamed sala allahu alay wasalam ee qaa'ibka ka ahaa laakiin akhbaartiisu ay gaadhay iyaguna waxay wada ogaayeen oo isku wada waafaqeen oon muran laga keenin inuu nebi maxamed sala allahu alay wasalam annahu kaana ummiyan inuu ummi ahaa laa yaqra'u kitaaban kitaab muu muu qori jirin walaa yaxfadu kitaaban kitaabna muu xafidsanayn kutubta ilaahay soo dejiyey iyo kutubta kale midna muu maxay toleeyihi xafidiin mana aqoon hadalkaa sheekh islam ibn temiya aljawaab saxiix buu ku qoray mujalladka shanaad safxadda saddex boqol iyo sideed iyo soddon nin gaaloo oo reer galbeed oo mustashriqa ayaa xaqiijinayo isaguna ku waafaqaya sheekh alislaam ibn taymiya raxmat ullahi caleyh hadalkaa uu sheegay waxa uu yidhi waa alcon henry de castro kitaab buu leeyahay la yidhaha alislaam wuxuu leeyahay ninkani ana nebiya sala allahu alay wasalam maa kaana yaqra' walaa yaktub bal kaana kamaa wasafa nafsahu miraaran nabiyan ummiyan wa huwa wasfun lam yucaaridhu fiihi axadu min macaasirihi wuxuu leeyahay nebi maxamed sal ly slam eh, wax ma akriyi jirin waxna ma qori jirin siduu isagu marar badan isku sifeeyey inag dee qur'anka inoo sheegay wuxuuna yidhi sifadaasi ahaa inuu ummi ahaa nebi maxamed sal allahu alay salam lam yucaaridhu fiihi axadu min mucaasiriihi dadkii la noolaa ee la dhaqmay ee ramaka aha ee quraysh ah ee carab ahayd ee ku hareeraysnaa wasfigaasi iyo tilmaanta iyo calaamadda inuu nebi maxamed sal allahu calay wasalam uu ummi ahaa iskuma khilaafin halkay nimankani ka keenay waxa weeyaan waa xiqdi waa xasad waa kibr ilahi subxana wa tacaala wuxuu qur-aankiisa ku yidhi aladiina aataynaahum اlkitaaba yacrifuunahu kama yacrifuuna abnaa'ahum waina fariiqa minhum layaktumuuna alxaqa wahum yaclamuun aladiina aataynahum alkitaaba kuwaanu kitaabka siinay yahuud iyo nasaaro yacrifuunahu tafaasiirta damiirka iyo mufasiriinta qaarkood ayay u celinayaan nebiga u celinayaan yacrifuunahu yacrifuuna maxamed sal alla alay slam kamaa yacrifuuna abnaa'ahum sida inamadooda u yaqaanaan waay ahar baa jira ay mufasiriintu ay kutubtooda ku soo arooriyeen oo cumar radi allahu tacaala canhu eh, laga warinayo cabdillahi ibnu salaam buu ku yidhi cumar radi allahu tacala canhu ila wuxuu ahaa caalim iyo yahuudi oo soo islaamay wuxuu ku yidhi akunta tacrifu muxameda sala allahu alayh wasalam kamaa tacrifu ibnak cabdillaahow intii aanad soo islaamin dee caalim yahuudi aad aheede nebi maxamed sala allahu alay w miyaad u taqaanay sidaa aad inankaaga u taqaanid wuxuu yidhi cabdilaahi radi allahu tacaala canhu wa akar sida aan inankayga u aqaano si ka weyn ayaa nebi maxamed sala allah alay slam aan u aqaanay waayo dee waxa weeyaan kutubtoodii buu ku yaalay ah, kutubtoodii laakiin badankoodii way qariyeen ee in yarunbaa ka islaantay kuwan mustashriqiintaee maanta noolla dariiqa ay raacayaan waxa weyan waa dariiqa laftiisa weeyaan oo ah inay qarinayaan xataa mushriqiinta qaar ba waxa yidhahdeen maad garanaysaa markay meelay kama wartay ku dhaceen waqacuu fii wartatin kabiira ayay ku dhaceen markay arkeen jamiic aladilla alcaqliya iyo nusuusta iyo taariikhda iyo magaranaysaa adilada cilmigii inay dhammaan isku waafaqsan yihiin inuu nebi maxamed sal ly slam nebi ilaahay soo diray ee maxay dhahdeen ha nebi buu hadlay waxaa nebi ku gaara carabta nebi carabta ku gaara ayuu ahaa marka ayuha alikhwa yacni in kitaabka qur-aanka laftiisa iyo nebi moxamed sal lla ly slam oo ahaa ummi laa yaqra' walaa yaktub waa mucjisad weyn oo tilmaamaysa inuu nebi moxamed sal lla alay slam ahaa nebi uu ilaahay subxana wa tacaala soo diray rasuul ilaahay subxana wa tacala uu soo diray akhi haddaynu tilmaamno maelkoo kale umuuraha qaybiga ee nebi maxamed sal ly slam uu ka hadlay waxaan filaya taasi waxaa laga yaabaa inay muxaadaro dhan iyadu ay ay u baahnaato in amaba ay culimmadu ay masaajida ka akhriyaan in kutub dalaa-il nubuwa oo muslimiinta quluubtooda akhi la sugo waxaynu ku noolahay casr fitanaynu ku noolahay waxaynu ku noolahay casri u baahan tahbiit aliimaan fii quluubi lmuslimiin walmuslimaat oon qofka muuminkii aanu isqarqarin ee diintiisa iyo islaamnimadiisa iyo wuxuu yahay iyo astaan umadeedkiisa intuu dibadda isla soo taago yiraa ana muslim muslim baanahay waanu ku faaraya laakiin inaynu aynu reer galbeedku markay noo yimaadaan ama ma aynu qaybo diinteenna ka mid a ah, aynu aynu qarino shareecada oo shareecada islaamku ninka tuugee waxday may gacanta goynaysaa oo mmma qolooyin baa saas idhaahda ayib oo shareecada islaamku miyay zaaniga ay rajminaysaa maya maya maya maya oo lagu jiro uun istifaac la istifaacayo magaalada ku noolaya masaajid aan masaajidka ahayn baa qolooyin baa yahuudbay soo casuumeen masaajid ku soo casuumeen oo culimo yuhuuda kuwa raabaygooga markaa iyo kristaan bal haziimada yani waxaad arkaysaa in muslimiintu munhazimiin ay yihiin ilaa man raxima allah oy ka xishoonayaan ama ka cabsanayaan inay islaamnimadooda isla soo taagaan fi lmaxaafil اduwaliya ila innaga ma joogno ma nihin ummad isqarqarisa ayuha اkhwa ummad isqarqarisa ma nihin waxaan nahay ummad loo diray inay dadka dacwada gaarsiiyaan marka nimankii martida masaajidku ahaabaa ayaa waxay weydiiyen idhahdeen oo islaamku raggi iyo dumarku maxayna isku salaamin bu yidhi ragg iyo dumarku maxayna isku salaamin mid kuwaa munhazimiinta ka mid a ah, allah akfir lahu ayaa wuxuu la soo boodin u yidhi may may may muslimiin oo dhan ma diidana inay raggiyo dumarku issalaamaan ee waa qoladii mutatarrifiintaa buu yidhi kuwa mutatarrifiintaa ah, ayuun baan ogoleyn inay raggiyo dumarku islaamaan wadaad ka mida wadaadadii yuhuudda raabay dhan oo macbad haystaa marka waxaa qolada ortodhogiska laydhaha bu ahaa ortodhogs ah, juujka kuwa laydhaha bu ahaa ee aad ugu dhaqmaa waxay rumaysan yihiin garhka dheer iyo koofiyad iyo waxaa xidha wuxuu yidhi annagaba buu yidhi qolooyinka ortodhogoska juushka daa'ifada ortodhogosku ma banneeyaan in raggii dumarka islaamaa yahuudigiina waa caddaystay kii muslimkaana Ah, diintiisu qarsanaya sheekh axmed idaad raxmatullaahi calayh ayaa sideetanadii maruu marayka yimin intaanu south africa ka dhoofin baa muxaadaru soo iclaansaday uu yidhi muxaadaradaasaan akhriya ee meel walba gaadhsiiya muxamed sala allahu calay wasalam the greatest ah, nebi maxamed waxa weeye waa ka ugu weyn markuu eriborkii ka degay dee flyerskii muxaadarada qaar waa loo dhiibay markaa wuxuu arkay nimankii oo bedelay bahashii ciwaankii muxaadarada waxay ugu bedelaynadeen moxamed sal lla alay slam ee great profet nebi maxamed wuxuu ahaa nebi weyn in isagoo dadka ugu weynaa bay ka bedeleen sheekhu aad buu xanaaqay aad buu u xanaaqay waar wuxuu yidhi haddaad intaa ka xishoonaysaan buu yidhi ood ka cabsanaysaan waxba samayn maysaane eh. ya wax allaale if you cannot propagate brodiis children haddaydaan dacwada dadka gaadhsiin kareen waa barcaruur muslimuundhaa tiradun bad iyaguy ilaa weydinkan ka xitaa ciwaankaan idiin soo diray baad ka cabsateen ood ka baqateen haddeedaan islaamkii aydaan dadkii u sheegi karayn siduu ahaa waa barcaruurun dhalo tirada muslimiinta badiya cumuuman aadaanka inta ka hadhay sidaan idhi ayuha اlإkhوة adiladaasi caqligii waa muhim waayo waayo waxa weeyaan yani waxaa jira dad badan oo u baahan inse caqliyana looga dhaadhiciyo in nebi moxamed sala اllah alay slam uu nebi ahaa risaaladiisuna waa xaq ahayd in sida gaaladu qaar ka mida ah ay sheegtaanna in la idhaahdo ilaah khaaliqun baan rumaynaa laakiin risaale iyo waxyi ma rumaysanin waxa weyaan waa wax hayr macquula waxay hayr macquul u tahay qof caqli leh oo kule ilaahay baan rumaysanahay waxa weeyaan ilaahaasi raxiimkaa ah, ilaahaasi kariimka ah suu cilaaqada ugu goynaya makhluuqii u abuurtay makhluuqii u abuurtay suu cilaaqada ugu jaray intu dhulkuun ina keenay idinku tasarufa waxa weeyaan ilaahay subxaana wa tacaala tacaala lahu amaa yaquuluun walidaalika ayuu ambiye soo diray uu rusul soo diray uu kutub soo dejiyey ujeeddada rususha iyo kutubtaasi maxay ahayd waxay ahayd ayuha alikhwa in bini aadamka lagu hanuuniyo dariiqa ay ku islaaxayaan dariiqa ay ku badbaadiyaan if aakhiraba waxaan kusoo gebagabeynayaa saan idhi dabcan waxaa jira in dalaa way badan laakiin dhowr baan dul doonaa aan aada u soo doono mid baa laga yaabaa inaan eh, antooshka ku yar ifiyo waay kutubtana waa ln waa loogu noqon karaa saann yidhi waxa weeyaan waa kutub badan oo la akhrisan karo oo la dersi karo sida culimadu yidhaahdeena dee waxa weeyaan eh, imaam nawi muqadamada sharxi sax muslimka ibnu xajar baa ka soo kun iyo laba boqol bay gaariyaan in aayaadkiisa iyo calaamaadka nebinimadiisa iyo baraahiinta iyo dalaa-isha nebinimadiisa sal ly slam ilaahay subxana wa tacala wuxuu qur-aanku ku yidhi warafacnaa laka dikrak warafacnaa laka dikrak ilahay subxana wa tacaala nebi maxamed xuskiisa kor buu u qaaday shan iyo toban qarni ka hor ayaa aayaddaa nebi maxamed sal ly slam lagu soo dejiyey waxa weeyaan wahaadaa qad taxaqaq oo arrin dhaboobay weeyaan maanta cid looga xus badan yahay nebi moxamed sala allahu calay wasalam ma jiro afar iyo labaatanka saacadood oon kala go' lahayn meel adduunyada ka mid ah ayuu mu-adinku leeyay wa ashhadu ana muxameda rasuul allah intaa waxaad ku dartaa salaadaynu tukanayno maxamed sal sl aynu ayaynu ku sallinaa waxaynu ku sallinaa aroortii baynu ku sallinaa habeenkii baynu ku sallinaa nebi maxamed sala allahu calayh wasalam sida loo xuso qof bini aadmiya oo loo xusaa ma jiro adduunka abulahab iyo xaaskiisii tafsiirka waynti kusoo maray ilaahay subxana wa tacaala wuxuu qur-aanka inoogu sheegay inay ahlu naar yihiin maalintii aayaddaasi soo degtay uu abulahab maqlay nebiga adeerkii in isagii xaaskiisuba ahlu naariin bimacnaa inay gaalnimo ku dhimanayaan sannado kadib ayuu sii noolaa icjaaska ku jira halkaasi waa maxay abulahab oo kaafir ahaa maxaa u diiday inuu yidhaahdo waan muslimay siduu u buriyo aayadda qur-aanka oo yidhaha nebi maxamed aayaddaasi waxay ku xukuntay inaan inaan ahlunaarhay ana waa kan waan islaamay ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu anna maxamad rasul lah marka wuxuu nebi maxamed sheegaayey dee waa qalad may dhicin waa daliil weeyaan ayuha alikhwa tusaaya nebinimada nebi maxamed sala allahu calayh wasalam misaalka saddexaadee aan ku khatimayo waana yar faahfaafin doonaa iga raalliga ahaada dad badan baa waxay nebi maxamed sala allah alay slam ay leeyihiin nebi maxamed sal ly slam wuxuu ahaa dhiig buu u oomanaa nebi maxamed islaamnimada sayf buu ku faafiyey nebi maxamed sal ly slam wuxuu ahaa dilaa buu ahaa oy doonayaan inay tahay maxay kaga xayuubiyaan sifadii nebinimada iyo sifadii rasuulnimada inaguma diidanin in nebi maxamed jihaadiy sal ly slam qofkii diidaa qofkii diidaa dee uba gaaloobayaaba ma diidayno in nebi maxamed sal ly slam u dagaalo galay nebi maxamed sal ly slam inuu maay tole ay colaada dhex martay isagee gaaladii ma diidanin uu weerara ku qaaday weerar lagu soo qaaday lakin waxaan leenahay nebi maxamed sal slam siduu u dagaalami jiray siduu u jihaadi jiray siduu qitaalka u geli jiray waxaa ku ladhnayd akhlaaqeed baa ku ladhnayd ah. xuduud bay lahayd walidaalika fatxu maka maka waxayd meeshuu adduunka ugu jeclaabay sal ly slam waxayd meeshii asxaabtiisa lagu cadaabay waxay ahayd meeshii asxaabtiisa laga barakiciyey ilaa ay ardal xabash ay tegeen waxay ahayd meeshii lagu sameeyey ee lagu sameeyey ee lagu sameeyey ah, isagoo xaramku sujuudsan ma garanaysa waxay tolay sidii loo gelay weynigii ogaa laga saaray isagoon isagoo isagoo maka jecel sala allahu alay wasalam laakiin maalintii fatxu maka waa masale u baahan in laisdul taago siduu ula dhaqmay iyo dagaalku la galay siduu ahaa waxaynu ognahay sida saxiix muslimka ku sugan xadiiska abu hurayra radi allahu tacaala canhu wuxuu nebigu sal ly slm yihi man dakhala daara abi sufyaan fahuwa aamin waman alqa silaaxa fahuwa aamin waman aqlaqa baabahu fahuwa aamin waa xadiiska abu hurayra weeyaan xadiiska ibnu cabaas cinda abi daa'uud wuxuu nebigu sal ly slam yidhi waman dakhala almasjida fahuwa aamin intaasuu yidhi waar ninka gurigiisa galaaw aamin baa tay aamin baanu ku siinay ninka albaabkiisa soo xidhaaw aamin baanu ku siinay ninka hubka iska dhigow eena la dagaalamino aamin baatay ninka masaajidka galow aamin baatay tahay walidaalika ayaa ayuha alikhwa dadkii waxay u kala dareereen guryahoogii iyo mise xaramkiiba u kala dareeroy galeen sida alxaafid ibnu xajar raxmatullahi caleyh uu sheegayna nebigu sala allahu alay slam wuxuu ciidankiisii amar ku siiyey inaanay la dagaalamin qofna ilaa qof la dagaalamo mooyaane waxaan markaa aynu isbarbar dhigaynaa mucaamalada nebigu sala alla alay slam uu fidiyey dadkii diray waqaliilu min annaasi man yafcalu dalik xataa qaadat annaas heli maysid cid cadowgoogista ola dhaqantay kuwii shalay ku dilay kuwii kubrabixiyey kuwii asxaabtaada jir dilay ee cadaabay kuwii dhulkaagii kaa saaray inaad ku tiraahdo uun amni baan idin siinayaa ee war haddaad albaabkaaga soo xidhatana aamin baa tahay haddii aad hubka iska dhigtana aamin baa tahay haddii aad masjid xaraamka aad gashana aamin baa tahay waxa weeyaan dee nebi unbaa saa sameeya waxayna de leenahay wa axwaaluhu sala allahu calay wasalam wa siiratuhu wa akhlaaquhu wa afcaaluhu wa aqwaaluhu wa xayaatuhu intuba waxay daliilu yihiin nebinimadiisa ayay u daliil yihiin saasaan leenahay haddaynu belaynu qaadada caalamka aanu soo eegno maanta kuwa xadaarada sheegta kuwa ilbaxnimada sheegta kuwa nebi maxamed sala lla alay slam dacniyaaya ee duraaya bal iyagu say cadowgooga ay la dhaqmeen aynu tilmaamno wasiir khaarijiyi maraykankii hore olbright islaan eh, ayay ahayd eh, markaa berigii dagaalkii hore marka ciraaq ay la galeen xisaarka lagu sameeyey sanctioniska la saaray ayaa waxaa ku dhintay half a million ciraaqi children nus milyoon caruurta reer ciraaqa ayaa waxay ku dhinteen cunaqabatayntii waxa loogu yeedho qaramada midoobe ee ciraaq saareen laakiin waxa qabqabyaalka ahaa maraykanka ingiriiska qabqabyaalka ahaa marka olbright sida jaraaid waaweyn new york times iyo gaardiinta ingiriiska ay qoreen ayaa inwaraysi eh, uu la yeeshay barnaamij maraykanka ka soo baxo la ydhaha in eh, sixty minutes ayaa all bright waxaa waraysigaa lala yeeshay kun iyo sagaal boqol iyo in eh, nineteen ninety six kii bu ahaa kun ah, kun ah, waa in ninety six kii in lix iyo sagaashankii haa lix iyo sagaashankii kun sagaal boqol lix iyo sagaashankii waa dagaalka kadib uu xogay xisaarkuna markaa wuu taagnaa marka olbright ninkii saxafiga wuxuu ku yidhi de u fiirso waa wasiir khaarijiya maraykanka ahayd wuxuu ku yidhi in shan boqol oo kun hafe milyan carruurta reer ciraaqi inay cunuqabatayntaa ay ku dhintaan maxaad ka odhanaysaa jawaabteed wuxuu ahaa way istaahishaa wayna u qalantaabay tihi kelmadda isticmaashay afrikalis waxay tihi ya the political objectives of the united states the political objectives of the united states ujeedooyinka siyaasadda maraykanka way u qalantaa inay shan boqol oo kun oo caruura oo ciraaqiini ay cunaqabatayntaasi ay ku dhintaan isku qiyaas mowqifka nebi maxamed sal l slam istaagay iyo mowqifkooga maalin baa anigoo dukaan ferermaari dheeraa ayaa farmasigan alaabo ka qaadanayay markaa nin cad oo maraykana ah oo gaarigeeda cuntada lagu qaatee lagu riixo wataa ayaa wiigan ahaadiyey malmad afcaaligu yidhi ma cusqamka salaamu calaykum waxbuu igu yidhi ninkii baanu tegey waxoogaana la sheekaysanay marka shopping cardkiisa gaariga alaabada dukaanka lagu rito ilaa ad kaasheerka gaaraysin waxaa uga buuxa khamri waa uga buuxa khamri ayaa uga buuxa marka waxaa arkay anigu khamrigiisa eegaaya suntu qasriil khamriga eegaysaa buu yidhi saan haa maxaad waxna khamriga u cabisaa xabad yaa lama mayn baalku dhan baa u buuxay wuxuu dhegaysa buu yidhi wuxuu ahaa kabtan baan ahaa buu yihi ciidanka eh, diyaaradaha ee maraykanka pilot diyaaradaha dagaalka dagaalkii vietnam eh, marku socday wuxuu yidhi inta aanu diyaaradda ka buuxino qanaabil ayaa tuulooyinka reer vietnam ayaan ku daani jirnay waxaanan u malaynayaa buu yidhi in aan dilay cala alaqal saddex kun oo caruur iyo dumar iyo waayeel aan waxba geysan oo reer vietnama ah saan ku yidhi maa cilaaqatu daalika e, khamriga aad seeto waxay cilaaqada ka dhexaysaa wuxuu yidhi mar allaala marka handaa isku qabtaan isaa seexo ayaa ruuxaantoodii baa isoo hujumaysa buuri cabsi nafsaaniya ku dhacaysa mar allaala marka handhaa isku qabto aan isaa seexo isagoo ruuxaanbu ku magacaabee ruuxaantoodii dadkaa dhintay ayaa isoo hujumsa ma seexan karay marka waan khamrigaasoo wada un hadduu baayilood keligii saddex kun oo masaakiin iyo fuqaro iyo waayeel reer finlaami u dilay sanadihii faraha badnaa ee ciidanku uu ku jiray vietnam intay dileen waxaad ogtihiin ayuha alikhwa reer galbeedku isticmaarkii africa waxay ku sameeyeen asiya waxay ku sameeyeen siday um, ummadaha ay u laayeen maraykanku nuclear bombkii uu ku riday magaalada horoshiimo ee jabaan aanu melihi waxaan anu waan maaha way qorantay qoraallaa qoran waa documentation weeyaan waa history weeyaan waxaa lagu leeyahay qumbunaddu markay ku dhacday horshiima daqiiqad in ka yar waxaa ku naf waayey toddobaatan kun oo jabanis aqal min daqiiqa toddobaatan kun oo jabaaniisa ku naf waayey intii kuwa dhimatoo dhannaa boqol iyo shan iyo soddon kun bay ahayn xaqaaiqda noocaasa markaynu sheegino ayuha walakhawaat maxaynu sheeginaa waxaynu sheegaynaa dhalinyaro muslimiin ayaa maanta loogu sheekeynayaa nebi maxamed dadku leyn jiray wallaahi wax internetka ciyaal soomaaliyu ku qoriyaan haddaad haddaad arki lahayd inaan xaggayga sheegna dooni maaye waad la tacajubaysaa oo ah inay soo naqlinayaan shubahaadkii mustashriqiinta shubahaadkii gaaladu ay nebi maxamed sala allahu alay slm ay ku dacniyeeyeen ee gaaladu ay sheegaysay marka inaguna waxa weeyaan inagoo in muqaaranadaas waxayna tusaysaa bal haddaba idinku isku eega qaadida caskariga ee maanta kuwa xadaarada iyo qiyamka iyo valueska iyo ilbaxnimada sheeganaya bal waxay baniaadamka ku sameeyey iyo siday u gumaadeen nebi maxamedna sala allahu alay slam kuwiisaa ku sameeyey ee dhulkiisii ka saaray ee saxaabadiisii dilay ayuu ku leeyay man dakhala daara abi sufyaan fahuwa aamin waman dakhala almasjida fahuwa aamin waman dakhala daarahu fahuwa aamin waxay ku tusaysaa ayuha alikhwa in ay tilmaam iyo calaamadu tahay nebinimada nebi maxamed sala allahu caleyh wasalam waxaan kusoo gebagabaynayaa kitaabka qur-aanku waa xujadu ilaahay subxana wa tacaala iyo daliilka ugu weyn ee ilahay ilaahay uu siiyey nebi maxamed sala allahu caley wasalam waxaan isku soo khatimayaa qiso aan arkay anigu maalin maalmaha ka mid a ah masaajidka markaan khudbaddii jimcaha akhriyey ayaa waxaa kacay nin maraykanoo cad oo macalina ah markaa uu soo islaamay anu islaamnimadiisa sababa baan ahayn dad kale soo muslimiyey laakiin walaalihii soo muslimay ayaa waxay jeclaysteen in shahaadada dadka loogu horqabto marka markaanu eh, shahaadadiisa iclaaminay waa nin mutacalimo mutaqafo weeyaan ayaa waxaan ku yidhi bil baa la odhan jiray waxaan ku yidhi bilow bal dadkan muslimiinta waa jimcihii bal u sheeg saad soo saad soo muslimtay bil wuxuu yidhi maalin maalmaha ka mid a ah ayaa waxaan tegey Eh, eh, eh, sanduuqii boostayda maraykanku guri walba waxaa ku hor yaalla sanduuq baa ku yaalla boostaada lagugu ridayo ood kala soo baxayso muftaaxii baan qaatay buu yidhi markaa boostii baan la soo baxa markaan boostii aan furay ayaa waxa aan arkay waxaa ku dhex jiray buug baa ku dhex jira buuggii markaan furay waa qur'aan weeyaan qur-aan loo tarjumay luqa ingiliisiya markaa waxaa jira dad muslimiin oo dee aada u nashiidiina oo kutubtaasun diraya mayna intay ina ina canaawil brid intay qaataan u diraay saa hore idin kordhina maraykanku waa dad waa dad akhris badan sida waxu akhriyaan belmis baska ay ku dhex akhriyayaan diyaaraday wax ku dhex akhriyayaan coffee shopka wax ku dhex akhriyayaan marka muslimiintuna taas bay ka faa'idaysan u dhexi keliya qur-aankana way akhrisan doonaane cidda soo dirtay cinwaanka uu kuma qordhin buu yidhi kitaabkii markaan waan akhriyey waxaan ku qancay inuu kitaabkan xaq yahay muslim lama kulmin <laughs> fool to fool muslim umuu sheekayn waa maxay waxa waa kitaabka qur-aanka kitaabka qur-aanka habeen baa dadka muslimiinta ee soo muslimay masaajidkeyga ayaa bishiiba marbaa habeen sabtiya ayaa waxay qaataan waxa la yidhaha jilsatu shaai yani waa fadhi shaa iyo iyo macmacaani waxaas ay fadhiistaan laabareeriga wayna sheekaystaan oo way isdhiirigeliyaan habeen habeeninada ka mid a ah ayaa anigoo la fadhiya waa niman caddaana iyo madow waxba isku dhex jiraan qaar ay mutacalimiin yihiin lawyer baa ku jira waxaa ku jira qaar magister haysta baa ku jira marka wa su-aalun bay uso dhacdayn horena waan u arkay maxaa sabab ahaa islaamkiina xabad xabad baan u weydiiyey sadiquunii ya ayuha alikhwa sadiquunii badankooga waxay isku waafaqeen in ay kusoo islaameen kitaabka qur-aanka akhristiisoo keliya akhristiisoo keliya bil sanad kadib ayuu warqad ii soo diray email buu ii soo diray waa ninkii aan idinka sheekeynayey wuxuu yidhi sheekh maxamedow sanad baa ka soo waroogay markaa nuskhad kalea numasaajka ka siinay kii hore ku yar buu ahaa markaa ku weyn oo tacliiqaad leh baanu siinay maalintii wuxuu yidhi kii kitaabkii aadi siisay waxaan akhriyey buu yidhi sagaal iyo toban jeer baan akhriyay buu khatmigii labaatanaad waan ku jira khatmigii labaatan waa sanad waa nin iminka soo islaamay tarjumada afgariisiga sanad gudihi sagaal iyo toban jeer baan akhriyay buu yidhi akhriskii labaatanaadna waan ku jiraa waxaana rajaynaya waan tarjumaya hadalladiisbaan xarfiyan u tarjumayaa waxaan rajaynayaa buu yidhi inaan in badan mustaqbalka akhriyo mar walboon akhriyana wuxuu ileegyahay inuu imika cusub yahay waa mucjizada qur-aanka ee umam dhami dad badan ay kusoo muslimeen intaasaan kusoo gabagabaynaya insha allah saan hore orina muxaadarada ugumaan ugumaan talagelin inaan sardi iyo aan taxniin ku sameeyo Uh, dalaaisha iyo baraahinta ay culimadu kutubtooda ku qoreen laakiin waxay ahayd uun maalinkaa maanta ah yani dee meelaha qaarkood inaynu ka fiirino masalada weliba dhinaca adilada caqliga ah ee tusaysaa nebinimada nebi maxamed sal ly slam ilahay dhammaanteem haynugu anfaco haynugu arsaaqo shafaacadiisa sala اllahu alay slam ilahayna nebiga sal l slam haynagu kulmiyo jannooyinkiisa wasalaamu alaykum